gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran kulan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali sudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen waabeen sabtiya taarikh waxay ku asteysan tahay sagaaliyo tobanka bisha sideedaad labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga sheego in guud ahaan gobolkani uu geli doono sifaynta iyo ciribtirka khawaarijta taasna in ay u diyaar garoobaan oo maamulka gobolka gado oo sheegay in ay soo afjareen khilaafkii ka taagnaa guud ahaan gobolkaasi sidoo kalena hadda wixii ka dambe u diyaargaroobeen dagaal ka dhan ah al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin sidii looga sifeyn lahaa sida ay hadalka u dhigeen qodobada sidoo kale barnamijka ad ugu dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon dowladda soomaaliya oo sheegtay in ciidamo hor leh ay geystay furimaha dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe si uu bilowdo dagaalka wejigiisa labaad ee al-shabaab looga saaray deegaanada ay ku sugan yihiin sidoo kale qodobada barnaamijkeena ku jiri doona waxaa ka mid noqon doona runtii aad ayaa loogu diyaargaroobay in eh, wareegan labaad oo koowaad dhamaystirkiisa la dhamaystiro dhinac walba waa laga diyaargaroobay marka waxaan rajeynaynaa mar dhow insha allah inay shaqadu bilaabato waa maamulka aadan yabaal oo faahfaahin guud ka bixinaya sida ay ugu diyaargaroobeen dhankooda dagaalka ka dhanka al-shabaab wejigiisii labaad qodobadaasi qodobo kale ay ka mid yihiin ciidamada booliska soomaaliya oo xabsiga dhigay sheegow axmed cali iyo sidoo kale ciidankii watay oo dagaal la galay ciidamada ammaanka ayaad barnaamijka xog waraysi ku dhegeysan doontaan sidoo kale qodobada sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii kalamaan iyo sidoo suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha dheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gada qaraxaas isku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horsidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanaay maxkamadiisa u tegay ahlan wasahlan shabaab waayo meesha war waa ka bax anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran aynu ku bilowna dhegeystayaal barnaamijkeenan xog wareysi qodobkiisa ugu horeeya degmada doolow gobolka gado waxaa dhowaan kusoo idlaaday shir saddex cisho ka socday kaasi oo intiisa badan lagu falanqeynayay khilaafkii siyaasadeed ka taagnaa gobolkaasi waxaana shirkaasi shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland sidoo kale shirkaasi waxyaabihii lagu soo hadal qaaday islamar ahaantana lagu isku afgartay waxaa kamid ahaa in gebi ahaanba uu dhammaaday khilaafkii siyaasadeed ka taagnaa gobolkaasi hadda wixii ka dambeeyan loo dhaqaaqi doono dagaalka ka dhanka al-shabaab maxamed xuseen alqaadi gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ahna xogeyaha gobolka gedo ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey waa maasanta ayaan le shirarkaas waxay daarnaayeen bacdamaa gobolka iyo statetka wakti dheer kala maqnaasho uu jiray oo haddana mas-uuliyiinta kala duwanaa ee gobolka ay isu yimaadeen iyo stateka in oo qodobo badan oo amniga uu kow ka yahay maamul wanaaga iyo wadajirka iyo ma aragtay midaynta dhaqaalaha gobolka iyo ma aragtay maxkamadihii heer gobol iyo heer degma in la dhiso howlahaas oo dhan iyo aday qodobo aada u tiro badan baa lagu soo qaaday dhammaantoodna waa waa la isku wada raacay sidii loo dhaqaajin lahaa shaqada gobolka guud ahaan way shirka marka muddo intee leeg ayuu idinku qaatay in qodobadaasi la gaaro shirka wuxuu socday si rasmi ah wuxuu u socday ilaa saddex beri baa maaragtay shirkaani uu socday guud ahaan waxaan hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland agaasimiyaal iyo wasiiro iyo xildhibaano heer qaran iyo heer dowlad goboleed maamulka gobolka dhammaan degmooyinka oo dhan baa laga yimid marka eh, shir wuxuu ahaa xaqiiqadii aada iyo aada u ballaaran waa lagu guuraystay in isfahan wanaagsan in loo dhaqaaqo waay tabashooyin badan ayaa gobolkaasi ka taagnaa dhinacyada kala duwan sidee eh, lagu xaliyey eh, tabashooyinkaas waxay ahaayeen inta badan tabashooyin siyaasi ah ayay ahaayeen siyaasiyiintiina inta ugu mugweyneyd oo gobolkan gacanta ku haysa way isfahmeen hal iyo labo oo banaanka jira way jiraan ayagana insha allahu tacaala isfahankaas ay qeyb ka noqon doonaan weliba waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa in shir arrimahaas lagu sii dhamaystirayo dib u heshiisiin ah in oo la qabto iyada loo balisan yahay oo qodobadii shirka kasoo baxay kamid tahay marka guud ahaan waan rajaynaynaa cid kasta oo tabasho qabto inaan la hadalno aan la fariisano xaqiiqada jirta iyo formarka dalka iyo deegaanka inaan ku qancin haddii ilahayd way gobolka muddo ayuu dib u dhac ku jiray xaalado kala duwan ha ahaato maxaa hadda qorshayseen bacdamaa wakti dheer dib u dhac saad sheegtay uu ku jiray gobolka waxaa inoo qorshaysan in amni ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhan kastaba insha allahu tacaala in horumar laga sameeyo bulshaduna dhanka horumarka iyo wanaagga inaan uhorkacno taas ayaa naga go-an bulshadana xaqiiqadii waa dad wanaagga iyo horumarka jecel weye insha allah way nagala shaqeynayaan hadii ilahay wy maamulada marka soo aadanee degmooyinka sidee loo wajihi doonaa magacaabistoodii maamulada degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland hadda waxay go-aansadeen in xilligan la joogo wax la bedela aysan jirin cid walbana meesha hadda ay joogto ku shaqayso insha allahu tacaala ayaguna diyaar bay u yihiin dhammaan kulanka halkaa laisugu yimid bay qeyb ka ahaayeen waana rajaynaynaa in insha allahu tacaala hawshaas sidaas ay kusii socon doonto ugu dambeyn marka fariintaada guud ahaan aad u diraysa shacabka gobolka galmudug waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro bulshada reer galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa wax lagu gaaro waa midnimo waxaa wax lagu gaaro waa dowladnimo in dadku mar walba ay isku dheganaadaan wax faa'iida kuma jiraan waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga sheego in guud ahaan gobolkani uu geli doono sifaynta iyo ciribtirka khawaarijta taasna in ay u diyaargaroobaan wayna ka bilaabatay degmooyinka qayb ka mid ah insha allahu tacaala guul baan rajaynanaa biidn albaari maxamed xuseen alqaadi gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado ayuu kaasi ahaa gafgaf lagu isku maran kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirday garyagarisirtiyey ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday degmada aadan gobolka shabeellaha dhexe waxaa maanta gaaray wafdi uu taliyaha ciidanka xooga dalka si uu u dardargeliyay dagaalka ka dhanka al-shabaab wejigiisi labaad gudoomiyaha degmadaasi iidow cali maxamed oo aan la xiriiray ayaan weydiiyey socdaalka taliyaha iyo sidoo kale dhaqaaqa ay wadaan qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi sagaal waa degmo istraatiiji u ah gobolada dhexe waxay isku xirtaa deegaano badan degmadana runtii waxaa aada looga dareemayaa dhaqdhaqaaqii howlihii sheegeen dhibixireynta soo afjarida wareega koowaad dhamaystirkiisa dhaqdhaqaaqiisa ayaa aada looga dareemaya degmada aada uga socda waayahay dhaqdhaqaaqaas markaan fiirino muxuu ku salaysan yahay runtii dhaqdhaqaaqaas wax kale kuma saabsana wuxuu ku saabsan yahay sida uun dawladdu ay uga dhabayn heeday madaxweyneha hadalkiisa hadalkiisa ahay in lasoo dhamaystiro oo weliba wakti kooban lagu soo dhamaystiro oo ilaa ceelbuur dhulkaas laga soo dhameeshaaba laga soo nadiifi dhulkaas waayahay maamulkiina iyo guud ahaan markaad fiiriso dadka deegaanka iyo ciidanku siday ugu diyaar garoobeen wallaahi dadka deegaanka looma kala harin hadday ahaan heeday macaawisley ahaanee dadka deegaanka qaybihiisa kala duwan runtii aada ayaa loogu diyaargaroobay in wareegan labaad oo koowaad dhamaystirkiisa la dhamaystiro dhinac walba waa laga diyaargaroobay marka waxaan rajeynaynaa mar dhow insha allah inay shaqadu bilaabato haddana way socotaa laakiin la dardargeliyo lasoo afjaro waaya maanta waxaa idin soo booqday taliyaha ciidanka xoogga dalka socdaalkiisu muxuu maxay ayd ujeedada aada u weyn eh, wax kale ma ahin waa uun sida uun arrimihii loo dardargelin lahay eh, loo dhamaystiri lahaay shaqadii uu madaxweyneha igmaday islamarkaana horey loogu dhaqaaqi lahay ciidamada loo dhiirageli lahay waayah mala kulanteen waxyaabaha jira mala wadaagteen iyo guud xaaladda eh, runtii waxa waaye taliyuhu waa soo booqday degmada waa soo booqday waa la joogaa marka aada ayaan ugu wada hadalnay qaabkii aan u dhamaystiri lahayn oo shaqada loo xooji lahay waa runtii howli maalmeedkiisana ku jiraa oo sheegeen aada isota shaqada waaya waxaa jira guddoomiye degmooyin ama deegaano hoos yimaada aadan yabaal oo weli shabaab ay ku sugan yihiin maya maya maya deegaano aadan hoos yimaada oo shabaab la ku leeyihiin ma jiraan mhm. ama xitaa ay kala dhow yihiin qorsheenu wuxuu yahay hadda in laiska kaashado raggan cadowga ee dalka xaraadiyey sidii loo dhamaystir lahay isla markaana aan meel sahlan loogu soo hor lahayn oo shacabka iyo dawladdu intaba ay isu kaasho lahaayeen anigao ka faaiideysanaya fursadan shacabka soomaaliyeed waxaa lagu baaqayaa iyo deegaanada degmada hoos intaba iyo deegaanada kaleeto dariska nala intaba in ay ka qayb qaateen dadaalada socdo oo madaxweyne madaxud mudu yahay inay kaalintooda ka qaataan oo bulshadu way kacday laakiin waxay leedahay wax garabsiiyo dawlad garabsiisay leedahay laakiin maanta alxamdulilah dawladdeenu joogto oo na garab taagan bulshada garab taagan eh, dadaalkii qeyb ka ah marka eh, shacabka soomaaliyeed waxaa farayaa inay dadaaladaas ka qayb qaataan ay iska dul qaadaan cadowgan haraadiyey ee eh, wadankii shiiqiyey wax walba u diiday ilay dhaqaala dham ka xiray inay iska dulqaadaan intaasaa ugu baaqaa gudoomiyaha degmada aadan yabaale gobolka shabeellaha dhexe iidow cali maxamed ayuu kaasi ahaa gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowiya e isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya e isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay wakhtig isbedelay garyagarisirtiyey ka darangaryagarisirtiyey garab garab ka booliska soomaaliya ayaa xabsiga dhigay sheegow axmed cali iyo shan iyo labaatan ka mid ah ciidankiisa kadib dagaal saacado qaatay oo ay la galeen ciidamada ammaanka waxaana dagaalkaasi saacado ka socday degmada dharkiinle gobolkani banaadir afhayeenka ciidanka booliska sadiiq doodisha ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada dharkeelley halkaasoo degmada dharkeelley uu ka socday howlgalka sarraynta sharciga xaqiijinta amniga iyo xasiloonida magaalada caasimadda iyo nawaaxigeeda waxaad ogtihiin in dhowaanana magaalada caasimadda oo ka socday howlgalka ay ka shaqaynayeen ciidanka ciiltire oo ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee booliisiya milataaro iyo ciidanka nabad oo iskaashanaya ayaa howlgalkii ciiltire ka shaqaynaya magaalada caasimada ee muqdisho howlgalkaas ciiltire oo ahaa ujeeddadiisu ahayd ee hirgelinta xeerka xakamaynta hubka caasimadda iyo nawaaxigeeda ayaa shalay siddeediyo tobankii agoosto laba kun saddex iyo labaatan ayaa ciidan howlgal ku jira oo shaqo maalmoodkoodii ku jira xaafadda kaawagoda ee degmada dharkeenley waxa ay la kulmeen eh, burcad eh, maleeshiyaad ah oo ciidan uyaal ah oo soo weeraray ciidanka iskuna dayey inay amniga qalqalgeliyaan ciidankii oo iska caabiyey ayaa dagaal sidaasi ku bilowday ee xaafad dhexdeeda ah kaas oo saakay sagaalkii subaxnimo lasoo afjaray ama lagu guulaystay lasoo gebagabeeyey waxaa ka horraysay afar iyo tobankii bishii agoosto ayaa laba kun Eh, saddex iyo labaatan ayaa niman burcad ah oo ku labisan dharka eh, ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda waxa ay dhac u geysteen ilaa labaiyo toban qof oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo si bareera ah ay u dhaceen ciidanka oo daba joogay dhaca noocaas ah oo gacanta ku soo dhigay burcaddii ama tuugadii dadka dhacday ee eh, ku eed tuugadii dharkii ku eedaysnaa tuuganimada dadka dhacay ayaa ciidanku waxay ku sumeen hay-adaha garsoorka maxkamadda awoodda u leh si cadaaladda loo waafajiyo shaksi magaciisa lagu sheegay sheegow oo ahaan jiray dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaalida laakiin hadda maanta aan ka tirsanayn ayay ciidankaasu gurigiisa joogeen markii ciidankii la qabtay oo la xidhay ayaa shakhsigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii uu qalqal u geliyo uu u yidhaahdo ciidan ee shaqa iigu jiraa laga dhibaateeyey taasaa waxay sababtay in ay isku dayaan inay yidhahdaan ciidanka howlgalka ciiltire ayaannu la dagaalamaynaa eh, sidaas ayaa howlgalku ku bilowday sarraynta sharciga ahaa eh, maantana eh, falilaahi alxamdu waxaa gacanta lagu soo dhigay ekis dhamme sheegow axmed cali oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gacantaa lagu hayaa eedaysana xoogo sheegow iyo ilaa siddeed iyo toban ka mid ah eedaysanayaashii ama dhagarqabayaashii uu isticmaalayey si uu amniga ee xasiloonida iyo caasimadda u qalqalgeliyo isaga keliya maahana cid walba oo isku dayda inay amniga iyo xasiloonida ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimadda ay nawaaxigeeda qalqalgeliso ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka howlgalka ciiltire ee bolisiya militaro ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo ciidanka haydan masuuqiyadda iyo sirdoonku waxay gacantay ku soo dhigayaan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh khasaaraha meesha ka dhacay waa laba qof oo laba eh, maleeshiyaadkii uu isticmaalayey ee eedaysana sheegow oo laba dhimasho ah hal askariyoo ciidanka howlgalka ku jira ka dhintay dhaawacyaduna sidaasoo kaleeto waa labo iyo labo ma jiraan wax khasaaraho dadka shacabka ah soo gaaray oo goobta ka agdhowaa howlgalkii xalay sagaalkii fiidnimo bilowday inuu saaka saddexdii subaxnimo soo sagaalkii subaxnimo soo gebagaboobo falilahi alxamdu waxay ku timaaday in la ilaaliyo khasaaraha oo dadka shacabka ah aysan meesha waxba ka soo gaarin sababtaas ayuu ilaa intaa u socday haddana eedaysanihii iyo dhagarqabayaashiis kale gacantaa lagu hayaa waxaa dhaawaca ilaa toddoba qof ayaa eedaysanaha dhaawac ka ah oo iyagana eedaysanayaal ah iyagana dee dembi bay galeene waxay mari doonaan cadaaladday mari doonaan laakiin waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo xaquuqdooda isla markaana ay helaan gargaar caafimaad helaan gargaar caafimaadaa loo fidiyey ciidamadaana gacanta ku haya haddana waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka waxaa kaleeto xusid mudan in eedaysana sheegow gurigiisuu ahaa meel laga qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonida caasimadda iyo degmooyinka ku hareeraysan degmadan dharkeenley sidaas oo dhaca moobeelada inta badan dadka dhaca moobeelada lagu soo qabtaa ay gurigiisa soo galaan oo ay yimaadaan oy ku gambadaan sidoo kaleeto markii gacanta lagu soo dhigay gurigiisa waxaa loogu tegay lacagta madow ee black maniga ah ee la dhaqo oo iyaduna lidku ah qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla isagana waxay ka mid noqon doontaa iyadan waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha agabadka ah ama exibitka ah ee aan maxkamadda awoodda u leh ku horgeyn doono guud ahaan maxaabiista la hayaa waa shan iyo labaatan qof toddoba dhaawaca isagii eedaysanay sheegow iyo iyo siddeed iyo toban toddobiyo toban kale guud ahaan waxay isku yihiin shan iyo labaatankaas qof oo maxaabiista oo gacanta lagu hayo waxaa xusid mudan howlgalkii la dagaalanka burcadda hubaysan ayuu kani qayb ka ahaa howlgalka ciiltirow qayb ka ahaa waxaana ahaa hirgelinta xasiloonida hirgelinta xeerka xakamaynta caasimadda hubka caasimadda cid kasta ee isku dayda inay hub la mamnuucay u isticmaasho caasimadda ama ku dhex isticmaasho ciidamada waxay waajib cad u qabaan inay gacanta ku soo dhigaan in maxay ahayday ay maxkamadda awooddala ku simaan hadda eedaysanaha iyo eedaysanayaasha kaleeto ee gacanta lagu hayo sida ugu dhaqsiyaha badan ayay waxay wajihi doonaan maxkamadda awoodda u leh ee halkaas oo lagu cadaalad marin doono kaasi wuxuu ahaa afayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq doodish gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamo hor leh ay geystay furimaha dagaalka gobolka shabeellaha dhex si loo dardargeliyo dagaalka ka dhanka al-shabaab wejigiisii labaad afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali caanood ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay dowladdu ay u diyaargarowday dagaalka ka dhanka al-shabaab wejigiisii labaad ciidamada qalabka sida oo soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada difaaca shacabka waxay jiidaha jirjir xiiray ka saareen kayn u dhaxaysa jirjir xiiray oo iyo kayn u dhaxaysa jirjir xiiray iyo cali helle waxay ka saareen ciidamada cadowga ah oo isku uruursanayay oo doonayay ciidanka xooggu ama ciidamada qalab kasta markay dhaafaan inay gadaal ka soo weeraraan sidoo kale isla maalintaas oo maalintai arbacada ahayd waxay ka saareen kaynta u dhaxaysa baraaka sheekh caamir iyo kalabayr ciidamadaas cadowgaa iyo ciidankeenna markay ciidanka arkaan ciidamada qalab kasta soomaaliya markay arkaan horey ka cararayeen mayse dagaalamaynin marka kayntaasna waa laga saaray isla maalintaas ciidamada qalabka sida waxay cadowga ka saareen kaynta u dhaxaysa xuseen cagey iyo gariley waxayna isla maalintaas ku dileen shan dhagar qabe deegaanka la yidhaahdo cali yabaal dhammaantoodna waxa weeyaan waa gobolka iisha galmudug wey ciidanka wax khasaaraha uma soo gaarin marka la dilayo eh, shantaas dhagarqaabo kale cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidanka difaaca shacabka ayaa ka soo dhaqaaqay degmada guraceel oo u soo jihaystay jidaha difaaca ciidankaasoo qalab xoog badan wata tiro badanna leh waxayna soo gaareen tuulada la yidhaahda dhagaxweyn oo jaaga u jirta ama jaaw deegaanka la yidhahda u jirta todoba kilomitir taas oo deegaankaas oo toddoba siddeetan kilomitir jirta dhusumareeb waxayna qabsadeen jiiddii loo cayimay ee ay ka howlgeli lahaayeen marka dagaalku bilowmo intaas waxa weeyaan waa xoogta aan hayay mar kaste oo loo dhawaado yoolasha muhimka ah ee la xoraynayo waa degmooyinka ceelbuur iyo galhareeriya cadowgu wuxuu samaynayaa dhagaro ciidamada xaggoodana waxa weeyaan dhagarta taatikada dagaalku waa midda ugu muhiimsan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal xaanood ayuu kaasi ahaa markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaane haddii dayixii la tegay haddii dadku horay u maray darbaal la jebiyey dilay iyo wixii duqoobay miyaanay dayn abdulo weliba ku tabtay haddii dayahii la tagay haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayano da'deennii naga tagte aryamadeeyo waxaan ka tegi iska dhaafa adiga naftirkaaga waxaad iska ilowda heesti aheed owganeeyow dawli libahanaaye war wallaweynay wandaale idaayo idamaqde idaawada warwaaqla ada isku dhigano cidka haystaa ma lehe naw war ma dagaalkii laascaanood baa joojiseen wartaasaa noo dambaysa hadda waxaad iska ilowday dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu taashaday maxaa loo daba socdaa warbashiirow adiga laftirkaaga waxaad iska ilowday kuday eh. ku dayo buntland ku dayo eh. siday dowladeedu tahay war maroodo takartuu sifuulu maariga kankaa takarta saaranto arageeda nafta weliba isku hilmaantay eh. maantoo kalena madaxa na furan waalinyiina ilaahow furtoy aryaa madeeyow halla yaabina soomaalido dhan waxay naqatay maroodigu ma daawado dusha waxa ka saarana midka kale dushiisay daymadiisu aragtaa war anna waxaa maqli isma ogaa islaan lahay usuqaba aan loo qabin islaa qaalan baa tahaye warmada waxaad kaloo ka tagtay qalbigaagu dhalanteed qaniyo buur ku saay ninka qoysanaayo waxba ha isku kay qorin guura fuushayaa ka soo iska daysayaa waa yeelkadaaye war kalamaanay war ma haysiine sheegow axmed cali oo loo yaqaanay jenaraal sheegow mataliyaha ciidanka xoogaa laga dhigay war baryaawum dadaad la dalla'siyaay naw waar goojacadana maxaa geeyey warwaaqlow weysgeedow iyo muuse biixi maxay kala duwan yihiin warwarkan ku soo boodinine eh. dagaalkii ka bilowday degmada dharkeenley eh. waagaa u bariyey warma macuusleydii baa soo gashay warwarka ha walaaqinine jenaraal eh. sheegow iyo ciidanka xaslintaa dagaal dhex maray baa la yidhi war xaslinta garanay bow sheego xaggee haystay war hubka ku baalo xuuftay jirta magaalada waatii laga mamnuucee ma mar loo fasaxay war abtagaa gunduga kaday wiligee jira jirtay ilo goonja hoobna hanasla ogsaday warmadayow dadka mugdiga ku daanfirigay waa badan yihiine jenaraal sheegow iyo ciidankiisii waa la soo qabtaa la yidhi war ku jana maahaynaa lagu yii war haddama qabyo qoraal buu ahaa shannan yahaye letin waan lahagobadee iswaafajii waayaan war waad falantihiin afayeenka boolisku wuxuu yidhi sheegow janan ma ahayna kabtan buu ahaa ciidankana mar horaa laga saaray dadka amni darrada magaalada ka sameeyaana ay geli jireen ciidan tiro badan oo maleeshiya a una haystay war un dawlad baa nindhaaltay gowlaysatay wili waa ka dambooye naw jaanan xidhataya jidka goosata jeelka aadaya waa yeelkadaay warwaaqla war mahays sida xildhibaan dahaba suuso waxay tidhi sharanka keliya aan haysanee war baan shananimadiisu meel saarnayne in la weerara ma tunka in la soo qabtana ma ahayn kuleertigiisa in layska lalaadiyana ma ahayn hadduu xataa in la hantaatureeyo ma ahayn ilmaha in guryaha lagala soo baxana ma ahayn guri kiraahu deganaayo islaameeda in la dumiyana ma ahayn waana midabta kor warlankii dembgalayna kuleetegilahagogodamaydiidiwar waa bilaatakoor bay ku tidhi warbow horta forbajefka in la ilaaliyay ahayd meeshana dad baa haddi ku dhintay warbashiir dheero haddaad wax ilaalinayso gudoomiye koreenka aqalka hoose maxaa loogu xuduuddeeda puntland inay tagto aryaadhaha geedda soomaali la yidhaha waxay isku raacsan tahay sharcigu inuu heer qurac qabto heer qansaxna uusan qaban sababtoo ah maxamed dheeraa la soo xiray iyo axmed daacid cid ka qaylihaysana lama arkin haddana mugga xasan shiikh soo naqday aydiidow toogashada ka bilaabay inta tiirka la geeyna hal qof maahine inta kale waa heer qurac cid ka qaylihaysana lama arag hadda inta maxkamadda la soo saaree mar kasta la leeyahay musuqay ku eedaysan yihiinna hal qof qof maahine inta kaleeto waa heer qurac qof ka qaylihaysa iyo baarlamaan u doodaayana lama arage horta anigu waa yaabee sharciga ma hal cid kaliyahaa loo soo saaray war cabdulla wixii qarax soomaaliya ka dhacayey ama muqdisho ka dhacayey reer quraaca ugu badnaa dadka ku baaba'ayey laakiin maalin dhoweedoo ciidan la qarxiyey hal qolo u badatay tii ka dhacda dhegaha faraha la geliyey marka xarig iyo qaraxba haddaad aragto reer quracay ku fiican yihiin warba anaga beryahan dambe wixii qaylqayliyaa anaga jeebkiisaa nagaga filan haysaane arrintaanu ma fududee ha fududaysanine beesha sargaalkii la xidhay oo uu horkacaya siyaasiga siidow macallin siidow waxay dhaheen haddaan jananka la soo dayntii ka dhacdo waa la yaabayaa muqdishona nabad lagu joogi maayo ciidanka beeshuna furmahay soo bannaynayaan naw warma somalilan ba iska barajaynayaan hayehe lamagoodla gurigiisaaba mi ay dhaheen warnamada cayaar maana waa loo baahan yahay ma la sii daaya janankii hadde war labiyo toban saacadood dagaalka muqdisho ka socday amnadarrada ka weyne waa maxay war lama kuntuman iyo sagaalkii geeka oo kale kabtaan jenaraal sheegow waliba dhashiiko oo danka gaaday baabuur ardayda dugsiga hoyga hamar ee wada waanu binaanka tarbuunka ahaydi oo markaas magaandhari buu ahaa war waxaa ka dambaysay dadkii rayadka ahay oo beriira lagu laayay yaa ka kadib hee badbaado qaranoo ku biiray ma waan wixii horeo dembi yahay ka dhaqmin war badbaadadiinna ma aqaane maanta nabadiya nololaa jananka u roonaan lahayd quba waxaasoo dham hadday run yihiin eh. in badan busheelka hordheelahaye waar kalamaanay war ma haysaane madaxweynaha somalilan eh. mujaahid muuse biixi war isaas iley malascanood butey war magoojac ka amase gacanlibaaxo weeraray waar wallaweynay dadka dadka waalaa tihiine madaxweynuhu burxuu tegey ubbow ma irku marimsay dhulka war bashiirreero haddii muuse biixi maanta burca joogo inuu laasacaanood yimaadaa dhici kartee ma ku sugaysaa bow madaxweyne deni waa nin nabadeed waar wallaweyne waxba niilima sheegi karo dad falan baa tihiine mujaahid muuse biixi xilkii gudoomiyaha xusbiga kulmiye wuxuu ku wareejinayaa wasiirka arrimaha gudaha mujaahid maxamed kaahin hadda dimuqraadiyadii somalilan soona ima muuqato warwaaqlow xilkaa qaada noqdayaa iska dhiibtayaa ku badelatayaa waa yeelkadaay aryaadhaha mugay mahaas maraysa samigay cabdullana waxau yidhi waxraaya laga raysama runtuna beenka raad qurxon waxraaya laga raysama runtuna beenka raad qurxon war cabdulow saaxiibkaana goormuu burcad tegey war masheelku liin ku cabbayaa war kalemaanay war ma haysaane maxamed maxamuud gaboose ah agaas gaarsimaha hantidhowrka gobolka banaadir kuna naafoobay qaraxii gobolka banaadir ee allaha u naxariistay injineer yariisow iyo madaxdii kale gobolka banaadirba ku dhammaadeen haddana jarmalka caafimaad u jooga ayaa fariin maqal iyo muuqaala ah ummadda soomaaliyeed la soo wadaagay wuxuuna yidhi khawaarijtu sidaan aad arkaysaan bay ii galeen ummadda soomaaliyeedna malaayiinna waa ka dileen malaayiinna waa ka naafeeyeen haddii aan la layska celinno way sii wadi doonaan masiibada maantaana fursad la haystaa oo madaxweynihii furinta fadhiya aniguna haddaan awood leeyahay kama maqnaadeen cid kastoo damiir lehna maanta waxaa u furan inay ka qayb gasho dagaalka khawaarijta waragaasima gaboosa asagoo lixaadkiisu maqan yahay ayuu afka ku dagaalamaa laakiin kuwa aan waxba ka maqnaynaan af iyo adin midna laga hayn war qaaraaba carqalad u taaganuna dhaafa laga weysan yahay bow hadalka gaboose waa dhegaystay wuxuu ila ahaa haddaan weerar geli karo maanta layma waayen war aniguba waa dhegaysta oo wuxuu ila ahaa haddaan qaba maanta layma waayen war aniiba dhegaysa weliba iilahay iilowey aniga cadowga maanta layma waayeen war waa dhegaysto wuxuu ahaa cadowgaa i wiiqaya maanta layma waayeen walla weynay waxaan maqli jiray hay jabinnin cadowga iga soo hor jeede allahayow war kalemaanay war ma haysiine ninbaa gabar dilay kadibna isdilay waxaasna waxay ka dha'een maraykanka kana siiyaa badanan waa soomaali ka siina yaa badana qaxootiyay ku tageen ka siiyaa dilka jacayl baa sababay baa la yidhi miyuu hinaasay war jacaylku wuxuu ahaa raxmad iyo naxariise goormuu dagaal iyo colaad noqday war axmedeero anna waxaan maqli jiray shinniya inaad maanlaadahay maanta la ogaaye maxaad malab laquutiyo gantaal meel isugu keenta war dadka maanta joogaahi jacayl iyo nacaybka lama yaqaanaan naf jacayl haleelay hawl waayimayse adimada xanuunka maruniga daweyoga jooja xabadda warwaligaalaarey waa ma ah marna waa qareer marna waa waa dhanan hadba sidow rabow kuguu soo maraa warkalamaanay waxaa la yaab leh qof muslimu inuu naftiisa gooyo sababtoo ah waa laga xarrimay hadda kooxahan khawaarijta waayaha naftooda iyo dadkaba halaagaye waxaa maanta aniga igala xanuun badan wiilka soomaaliyeed oo gabadhu jeclaa dilay haddana naftiisii dilay war axmedo miyaanad maqal cimrigiiba jacayl waa cawaaqib xun yahay naw waar maydin maqli jirin ma naftaydaan mindigeliya adduunkaan ka maqnaada macna iimaleeg joogwe war ma guraybiitaan baa la xameeyey xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo ma baacdo mahagsaado dharkayga wale halisuga mabaydho wale hawluga ma baaqdo inkaan wada hadimadihsana wale habilama heshiiyo nolona wale abid lama heshiiyo uhuray nafsayda halkuu yahay kama hagaago uhuray nafsayda Bravo.